alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llah baabu man baabu xukmi man mid xukumkii ayuu u baab yahay sabacaya addahab ama baabu man wuxuu u baab yahay ka sabacaya dahra waktiga faqad aada allaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu kula hadlay wax ilaahay uu karaahiyeysanayo ilaahay buu dhibay odhan mayno iska ilaali faqad aada allaha ay faqad wajaha ilى اllahi subxaana wa tacaala bima yakrahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku jiheeyey wax ilaahay uu karaahiyeysanayo maqsuudka baabku waa bayaan ana sab dahr munaafi likamaali الtawxiidi aw aslihi waa in la caddeeyo cayda la caayo waktigu inay meesha ka saareyso asalka tawxiidka oo kufri akbara ay noqonayso ama inay noqonayso kufri asqara oo tawxiidka kamaalkiisa meesha ay ka saareyso lima fiihi min naqsi tacdiim illahi fi qalbi اlcabd cayda waktiga lacaya waxaa ku jirta ay daliil u tahay weyneyntii ilaahay subxaana wa tacaala qofka qalbigiisa ay ku yaraatay sheekh sulaymaan wuxuu yihi munaasabatu hada baab likitaab الtawxiid daahiratu way muuqata لأna saba dahri yatadamanu shirka waayo waktiga oo la caayaa waa mid koobsanaysa shirki addahruna waa muruuru layaami walayaali waa waktiga habeenada iyo maalmaha socdo wey qofka idaaranaya mansaba mantu huna waa mawsuula oo bimacnaa aladi asabuna waa tanaqusu wاtaqbiix wاshatm waa liidista iyo nuqsaan cid in lagu tilmaamo asabi la idhaahdaa بن kaثيr wuxuu yihi الصb الshatm يuqaal صbh ysubh صbا وصbaabا shekh الإسلام iبن تaymiya kitaabkiisa ha asarim اmaslule uu ka qoray maslada ku saabsan sb النabiyi slى الlahu عalيه waslم markuu sabiga qeexaya wuxuu hi aلsb اladي dakarna xukmh min اlmslm huwa اkalaam aladi yuqsadu bihi اlintiqaasu wاlistikfaaf sabigii muxuu ku qeexay alkalaam aladi yuqsadu bihi اlintiqaasu wاlistikfaaf hadal kasta oo ciddaa lagu leeyahay lagu quursanayo oo lagu yareysanayo oo nuqsaan lagu tilmaamayo ayaa sabi la dhahda huwa alkalaam aladi yuqsadu bihi اlintiqaasu wاlistikfaaf wahuwa ma yufhamu minhu sabu fi cuquuli الnaasi calى اkhtilaafi اctiqaadaatihim kalacni wالtaqbix wanaxwi waay wasabu yakunu bilqowli wاlficl intiqaas iyo istikfaaf mar hadduu ya qowlla wuu ku ahaadaa qowlba wax lagu caayaa ficilla waxbaa lagu caayaa waxaa sabi iyo cayn noqonaya laysa lahu xadd fi اlugati walaa lahu xaddun fi sharc shareecadu ma odhan marka kelimaadkaa la isticmaalo ama afcaashaa la sameeyay sabi noqonaysa luqaduna xuduud uma yeelin sabiga oo intaasaa sabi iyo cay ah wixii ka baxsana cay maaha may odhan ida almarjicu fi macrifatihi xaggay noqonaysaa ma laysa lahu xaddun fi lugati walaa fi sharc aye alcurf ka fi macrifati ma yakunu saban ma laa yakunu saba ilى اlcurf waxaa cayn noqonaya waxaan cayn noqonayn kala saaristooda curfiga loola noqonaya wuxuuri shekh اiسlاm iبnu taymiya fi salim اmasluul fi bacض اaxaadiiث dikru الshatmi wالsab xadiidka qaarkood waxaa kusoo arooray shatmi iyo sabi in lagu sheegay wakadalika jaءa fi alfaadi الصaxaabati wاlfuqahaa dikru الsabi wالshatm hadalka saxaabada iyo fuqahadana kelimaadkaa sabi iyo shatmi waa lagu sheegay oo axkaam dee lagu tacalujinayo walismu ida lam yakun lahu xaddu fi lugati magacu haddaanu xad luqada ku lahayn kasmi اlardi wالsamaa wاlbari wاlbaxri wالshamsi wاlqamr walaa fi sharc yani kuwani luqaday xad ku leeyihin alardu iyo aلsamaa iyo albaru iyo albaxr iyo ashamsu wاlqamr walaa fi sharcina aanu xad ku lahayn kasmi salaa say salaadu shareecada xad ugu leeday iyo wالzakaati iyo wاlxaji wاliimaani wاlkufr fainahu yurjacu fi xaddihi ilى اlcurf xadkiisa iyo qeexistiisa curfigaa loola noqonaya kalqabdi oo kale oo ashyaada rabowiga marka la kala iibsanayo maxaa shardi u ah alqabdu maxaa qabdi ah alqabdu laysa lahu xadun fi lugati walaa fi shar waxay dadku curfi ahaan qabdi u yaqaanaan baa qabdi ah ayaa guddoomis iyo la wareegis walxirz sariqada maxaa loo shardiyaa maalkaa u xaday ee nisaabu lqaci gaadhay inuu min xirzi milihi kala baxay soo ma maxaa xirzi ah walbeyci wاlrahn wاlkira wanaxwiha fayajibu an yurjaca fi اlأdaa wالshatmi ilى اlcurf wixii noqonaya adiya lilahi warasuulihi walilmuminiin iyo wixii sabi noqonaya curfigaa loola noqonaya fama caddahu ahlu اlcurfi saba aw intiqaasa aw cayba aw طacna wanaxو dalika fahuwa min الsab ahlulcurfigu ay cay u yaqaanaan baa markaa cay ah taa maxaa ka dhalanaya in kelima waaxida fii beled ay sabi noqoto cay ay curfigooda saas beled kalena aanay cay ahayn ama fii waqtin inay sabi noqoto waqti kalena inay sabi cay ahayn qala sheikh اiسلام iبن تaymiya fi صاlب masluul wاlkalimaة الwaaxidaة takunu fi xaali sabا wa fi xaali laysat bisabin fi xaalin cuquuqan wa fi xaalin laysat cuquuqan maka inaga dhexdeenna qofka aabihii magaciisun ku sheega ka warrama oo idhaahdo uun faarax baa ayaa yidhi roob baa ka da-ay gabiile markaasa lagu uhi faarax waa isurde waa aabbahay waar faaraxow buu leeyahay aabihii isagoo la hadlaya waa cuquuq soo maaha marka loo ego lakin ibnu cumar muxuu leeyahy asaaba cumaru arda bikhaybara aabihii magaciisu buu ku sheegaya abi cumar iyo waalidi cumar iyo intaa midnaba male curfigooda caadi ba ahayd wuxuu yihi فculima أن hada ykتلف باkتiلاaف الأqوال والأحوال وإda lam ykun للsب xad macruف في اللغة وla في الشharع فالmarجiع فيه ilى cرف الناس ma kana في الcرف sabا للنبي wixii marka curfiga dadka la eego cay nebi ah fahuwa اladي yaجiب an ننزل عalيه كلام الصحاaبة والعلماء وma la فlا hadalka culimadu ka yidhaahdeen qofka nebiga caaya cayda nebiga xukunkeeda wixii curfiga dadkaa ku hadlay marka loo eego sabi ah ayuun baa lagu dejinaya wixii kalena maya addahru baa yimi addahru waa aلzamaan wاlwaqt wey waa waqtiga kaalayaam wاlasaabiic wالsiniin culimada qaarkoodna waxay idhahdaan addahru waa alwaqt awiil waktiga dheerubaa dahri la dhahdaa waktiga kooban lama idhaahdo ibn aiir baa yihi wdahru ismu lizamaani awiili mudda aya wamudat اlxayaati اdunya faqad aada allaha ereyga muhimka waa ereygaa ku jira baabka o aada allaha alada waa maxay haddaba alada huwa lmakruh hada waxaa la dhahdaa wax kasta oo cidda lagu sameeyaa ay nacayso oo shaygu muxuu markaa magruu ku noqdaa lidararihi inuu darar leeyahay se ilaam inuu xanuujinayo jirkii oo kale aw licadami kamaalihi ama waxaan aan ahayn wax wax dhamaystiran aan ahayn tusaalahaan dee qofkii madaxda ahaa madaxweynihibuu ayuu qoflaadlo markaasu yihi waar hebel maxaad sheegtay waa madaxweynihi wax darari kuma jiro ereygaasi oo ereygaasi xubin jari maayo jidh xanuujin maayo ah, xoolo ka qaadi maayo madaxtinimo ka qaadi maayo lakin cadam lkamaal baa ku jira de soo ma aw lifasaadi wa nuqsaanihi wuxuu ficilka ama qowlku aada u noqdaa fasaad nuqsaan ku jirta waliidaa huwa isaal makruh marka marka la faqad aada allaha faqad awsala lmakruha ilى اllah macnaheedu waa sidaa ilaahay buu kula hadlay wax uu karaahiyeysanayo saasaa loo macnaynaya ilaahay buu dhibay marnaba lama odhanayo الطibi wuxuu yihi fi sharx mishkaat qowluhu yu'dini aliidaau insaalu lmakruhi ilى اlgayr baa la dhahdaa in cidi waxay karaahiyeysanayso aada ku samayso qowla aw ficla waxa ay karaahiyeysanaysaa qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ahara fiihi am lam yuahir waxaas wax raadeynaya oo tusaalahaan dee xanuujinaya ama wax ka nuqsaaminaya ha noqdo ama yaanu noqonin waiidaء اllahi tacaalى cibaaraة can ficli ma yakrahu marka le faqad aada allah aladiina yu'duuna allaha warasuulahu waa cibaaraة can ficli ma yakrahuhu waa qofku inuu sameeyo waxuu ilaahay karaahiyeysanayo marka lafظ اlأdaa fi الluga waa ismu lima kafa amruhu wa dacufa aharhu min ashari walmakruh laakiin addarar wuu ka duwan yahay isagu oo faqad adara allaha lama odhan karo lakin faqad aada allaha dee rasuulkaabaa yihi alayh isalaatu wasalaam walihaada nusuusta waxaa ku yimi nafyu darari can illahi subxana wa tacaala wa ihbaatu taadi fi xaq illahi subxaana watacaala dararka meelaa lagu anfiye waxaa kamida walihada laa yalzim min ata'adi taxaquq darar shaygaa ilaahay inuu karaahiyeysanayo lagula hadlay ama lagula dhaqmay shaygaasi inuu ilaahay dhibayo ka dhalan mayso laa yalzam min alada addarar waqad nafa allahu darar can nafsi faqaal walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr inahum lan yaduruu llaha shaya in aladiina ishtarw lkufra biاliimaani lan yaduruu llaha shaya lahum cadaab alim fi lxadiidi اlqudsi aladi rawahu muslim can abi dar ya cibaadi inakum lan tablguu durii fataduruunii walan tablguu nafcii fatanfacuunii marka laa yalzam min aladiyati addarar oo wax kastoo tata'adaa bihi laa yaduruk maaha macnaheedu wax kasta oo aad karaahiyeysanaysaa inuu dhib kugu yahay ama dhib kugu keenayo shekh بن cuthaymin wuxu laa yalzam min aladiyati darar fain falinsaanu yataأdaa bisamaaci اqabiix aw mushahadati haddaad wuxun aragto imika ama aada maqasho waad karaahiyeysanaysaa lakin laa yatadararu bidalika inaad maqashay ama ad aragtay maxay kaa dhibaysa waxbay ku yeelaysaa adiga waxay kuma yeelayso wayataأdaa biraaixati اkarihati kalbasl wاthum walaa yatadararu bidalik qof toon ka soo dhargay baa kugu dhinac tukaday tata'adaa bidalik waad karaahiyeysanaysaa soo ma waa ka rasuulku yihi markuu basashii iyo toonta ka hadlayay inaan masaajidada lala iman in almalaaئikaةa tata'adى mima yataأdى minhu banuu aadam lakin hal yaduruka dalik ma indhabeeleysaa sanka ma urtu ma kaa tegeysaa ma dhimanaysaa ma xanuunsanaysaa waa maya de walaa yatadararu bidalik walihada ahbat allah اladiyة fi اlqur'an in اladina yu'duuna اllaha warasuulahu lacanahum اllahu fi اdunya wاlآkhira وفي الحdيث الqدسي يؤdيني بن آdم ونفى عن نفسه أن يضره شhيء qال qال تعالى إنهم لن يضروا اللaha شhيئا marka labadaas see kaa khaldamin نثبت في حق اللahi التأdي وlaa نثبت في حق اللahi التضرر تأdiga marka maxaynu ku macnayneynaa يعني ma ykrahه الlah an yasmc allahu min cibaadihi aw yaraa minhum maa yakrahu taadigu waa inuu ilaahay addoomihiisa ka maqlo ama uu ku arko wuxuu karaahiysanaya dararkuna dee wax ahar iyo raad la weeye ayib xukmu sabi dahri kaalay waktiga in la caayo xukunkiisu waa maxay sabu daari waa muxaram sabigiisuna muxuu noqonayaa in dee wax nuqsaana lagu tilmaamo se in la nacdaloo kala de ama yaa khaybat dahri in la idhaahdo wayxakaya dahru aada bay shucaradu u isticmaalaan wamunaafi liasli tawxiidi aw kamaalih wasabu daari yanqasimu ilaa qismayn marka xagga xukumka martabatu fi taxriim marka la eego laba qaybood buu qaybsama alqism اlأwal an yasuba dahra muctaqida kownahu faacila khaaliqa in qofkan waktiga caayaya sababta u caayaaba ay tahay inuu caqiideysan yahay waktigu inuu yahay ka wax abuura waxaan adduunyada ka dhacaya sameynaya khayr iyo shar kan yactaqid anahu huwa aladi yaqlib اlumuur wayaأti bالshari wاlkhayr waqad waqaca fi shirki اakbar qofka waktiga caayaya sababtuu caayan ay tahy inuu aaminsan inuu isagu wax abuuro isagu wax la gaar yahay isagu caalamkan maamulo khayr iyo sharba isagu inuu keeno arrimaha kala bedbedelo qofkaasi shirkul akbar buu ku dhacay shirkigii weynaa ee lagu gaaloobayay lannu nasaba ila dahri ma huwa min khasaa'is illaahi subxaana wa tacaala waktigiibuu u tiiriyuu u sugay wax kamida wixii ilaahay ula gaar ahaa xaqiiqada shirkiguna saasay ahay jaclu shay min khasaais اllahi ligayri khalqiga iyo atasaruf fi lkown waa min khasaais illah waxyaaba ilahay ula gaarka yahay buu kamid walihada wuxu uhi sheekh maxamed ibrahim kama fi fataawihi ama low qasada ana dahra yafcalu xaqiiqata fahada la shaka anahu ishraaku maca allahi subxaanah qala sheekh bn cuthaymin an yasuba dahra calى anahu huwa lfaacilu kan yactaqida bisabihi dahra ana dahra huwa aladi yaqlib اlumuur ilى اlkhayr washar fahada shirku akbar lannahu اctaqada ana maca allahi khaaliqa alqism الthani an yasuba dahra gayra muctaqida anahu khaaliqu faacilu waktigu caaya ma aaminsana waktigu inuu wax abuuro xaqiiqatan ka wax sameynaya inuu yahay ma aaminsana haddaba muxuu caaya wainama yasubu liannahu maxalu lilumuuri اlmakruha min almasaa'ibi wاnnawaa'ib wuxuu caayayaa wuxuu maxal iyo meel u yahay waktigu arrimaha naftu ay karaahiyeysato sida masaaibta iyo dhacdooyinka naftu aanay soo dhoweyn sababtuu caayata faqad waqaca fi lxaraam limukhaalafatiha annahyi can dalik arrin xaaraana buu ku dhacay waayo dee waktiga in la caayo shareecadu way diiddo way xaaraantimaysa waa talabaade waliana sabahu fi lxaqiiqati yansarifu ilaa man markaad waktigii caydo sababtaad u cayaysaana ay tahay wax dhexdiisa dhacay oonu waktigu samayn xaqiiqatan caydaadu yay ku dhacaysaa adu aad uqasdi ula qasdiinbe faacilkii arrimahaa sameeyey soo ma ya faacilkii arrimahaa sameeyey baad ula qasdiyeysa waxay ka dhigan tahay nin qaadica oo shareecada ku xukumay ayaad cayda qaadigu wax kale ma samayn wixii shareecadu ay sheegtay ayuunbuu yeedhiyey xaqiiqatan yay ku dhacaysaa shareecaday ku dhacaysaa kana waa saasoo kale marka qofka waktiga caaiya sababtu caay ay tahay waktigu inuu yahay maxalu lilumuuri lmakruha caydiisu cidda arrimahaas abuurtay ee samaysay oo allah almutasarif fi lwaqt ayay ku dhacaysaa marka muxuu mar walba gaal noqon waayo lam yaqsid dalik caydi ilah lamuu qasdin de ta kale waxay wuxuu xaaraamiya sabu daari fiihi tashabuh biahli اlkufr iyagaa lagu yaqaano waktiga inay caayaan walaa yakfuru bihada sab ila anahum lam yasub allaha lam yasuba allaha mubaasharatan markau waktiga caayayo liannahu maxalu lilxawaadii lmakruha linufuus wuxuu u gaaloobi waayey liannahu cayda ilaahay toos ugu caayin ilaahayna subxana wa tacala ulamuu qastin qeybta labaadna waa taas waayo culimo badan baa tafsiilkaa sheegtay minhum alimaam الshaafiعي fi اlm wa minhum albayhaqi fi اlkubrى wagayruhum ayib culimada qaarkood lafdu lkaraaha bay ku iطlaaqeen sabudahriga xaafid ibnu xajar baa kamid a oo wuxuu leeyahay waqala muxaqiquuna man nasba shaya min alafcaali ilى dahri xaqiiqata kafr qofka idhaha dahrigiiyo waktigaa waxaa samaynaya uu kufriya waman jara hada lafظ calى lisaanihi غayra muctaqidi lidalika falaysa bikafiri lakinahu yukrahu lahu dalika lishibhihi biahli اlkfr fi اliطlaaq wahuwa naxwu tafsil اlmaadi fi qowli muطira bikada lakin in la hah waa makruhun haddaan karaahatu taxriim looga jeedin waa mukhaalifu lisariix الnahy iyo in sabudahriga lagu sheegay inuu yahay iidaa lilah ma kana iidaءa lilahi fahuwa muxaram waayo qofka ilaahay subxaana watacaala iidaa ku sameeya waa la nacdalabay in aladiina yu'duuna اllaha warasuula lcanhum اllah fi dunya wاlakira sabu dahrigina waa iidaa lilah qeybta labaad ee xaaraanta ah oo markuu waktiga sababta u caaya ay tahay inuu yahay maxalu lilxawaadif culimadu waxay isku khilaafeen ma shirki asqaraba mise waa ficil xaaraanuna laba qowl bay ku leeyihin ahlucilmiga qaarkood waxay yihahdeen waa shirki asqara litadamunihi nisbata shayin min altaahiiri ila adahab waktigu haddii uu aaminsay wax saameynaba inaanu lahayn muxuu caaya cayda waktiga wacaaya waxay koobsanaysaa inuu jiro ictiqaad iyo dareen qofkan qalbigiisa ku jiro ah inuu waktigu saameyn ku leeyahay fi lkhayri washar waxaanu dhibsadee daraaddii u caayayo wax uu ku leeyahay waktigu falow lam yakun saabu dahri muctaqida ana lahu tahiira lama sabahu culimada sa ay shahartay waxaa ka mid ah ibn اlqayim tacaala fi zaad اlmicaad culimada qaarna waxay yidhaahdeen sabu dahri fi hadi اxaala markaanu aaminsanayn khaaliq faacile inuu yahay waa dnb cadiim walaa yasilu ilaa xadd shirk waa dembi weyn lakiin xadd shirki ma gaadhsiisa waxaa kamida ah sheikh ibn cuthaymiin fi lqowl اlmufiid baad ka eegi doonta waxaa lamida ah sabu dahriga sabu aljamaadaat alati laysa laha taأhiir fi اxawaadif qofku inuu caayo jamaadaadka aan wax saameyna ku lahayn waxyaabaha addunyada ka dhacaya sida inuu samada caayo o kale ama inuu dhulka caayo ama inuu buuraha caayo wahaa waxaa hadhay wasfu dahri bishidda wa naxwiha innaga taasi aad bay noogu badantay wuxuu odhanayaa wakti adag baa na haya marka waqtigii muxuu ku sifeeyey shidda maalintaasi maalin madow bay ahayd buu odhanaya maalin madow yowmun aswad maalinta waxaasi dhaceen yowmun aswad buu ahaa wuxuu odhanayaa waktigaana kala kaxeeyey qofkaa hebel waktigaa ii jabiyey kaa xukumkiisu muxuu noqonayaa min baabi sabi maaha ee waa min baab اlikbaar markuu yahay wuxuu ka waramayaa un xaaladiisa oo qofka la wakti baan haya maanaa xaalad adag baan ku jiraa u weeye maaha inu waktiga caayo markuu le waktigaana kala kaxiyey duruufta jirta iyo dhibaatooyinka jiraana kala kaxiyey waa ikbaar bixaalatihi hada laysa min sabi dahri cayda waktiga taasi ka mid maaha bal huwa jaa-izu sharcan waa arrin banaan shareeca ahaan sheekh maxamed ibrahim wuxuu hi fi lfataawa juska koowaad saxda boqol labiya todobaatan wa ama wasfu dahri bishidda waktiga haddii adayg lagu sifeeyo wاlrakhaa wاlkhayr wالshar falaa ba'sa bidalika wax dhiba mala taas ka qowlihi subxaanah sabca layaali wa hamaaniyata ayaami xusuuma wa qowlihi sabcu shidaad toddoba sanadoodoo adag wa qowlihi salى اlه alيه waslm laa yaأti zamanu ila wاladii bacdahu sharu minhu laa yaأti zamanu ila wاladii bacdahu sharu minhu waladilatu calى dalika kahiiraة jidا lakin maxaa shardi ah an yakuna dalika mujarada ikhbaar oo wax demiga dhaleecayn ama tanaqus ama istikfaafa waa inaanu inaanu la socon shek بن cuthaymin wuxu uhi fi qowl mufiid an yaqsida alkhabr almaxda duna allowm inuu xaaladda jirta ka waramo uun inay ujeedadiisu tahay wax canaani xataa kuma jiraan waktiga oo canaananayo fahada jaaizun mithlu an yaquula tacibna min shidaةi xari hada اlyowm nin maalinkan kulula kuleelkiisaana dhibay aw bardi wma ashbaha dalika لأn اlacmaala bالniyaat wmithlu hada lafظ صaalix limujarad الkhabr وminhu qowl luuط عalayhi الصalaaةu wasalaam hada ywm casiib oo markii martidii isagu bani aadamka moodayey qoomkiisii anshaxa xumaa ay usoo dhigteen ywm casiib bu i ayib lakiin kolley qofka qasdigiisaa saameyn ku yeelanaya oo hadduu ida kaana yasifu alwakta bishida aw bishar aw binaxwi dalik hadduu qasdigiisu yahay mujarad اlإkhbaar can اlxaal waa ta banaan hadduu qasdigiisu yahay damu اlwakt wa lawmuhuna sabu dahriga xaaraantaa bay ka mid tahy hadduu waktiga canaananayo qasdigiisu inuu canaanto ou dhaleeceeyo musanifku laba daliilbu baaba ku sheegay aayad iyo xadiid daliil awal wa qowl lahi tacaala buu baab ui ilahi uhi waqaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya noloshayadu ma aha ilaa xayaatuna nolosha yadana adduunye mooyaane namuutu barkayaa dhimanaya waa naxyaa barkayana waa noolaanayaan qaar baa dhimanaya qaarna way dhalanayaan ama waa taqdiim iyo taakhiir baa ku jira oo naxya adduunyadaanu ku noolaanaynaa wa namuutu kadibna waa dhimanayna wey taqdiim iyo taakhiir baa ku jira in la idhahdo wamaa yuhlikunaa waxana dhamaynaya ee nalaynayaana maaha ila dahr waktiga mooyaane aayaddan macnaheedu waxa wey qolada dahriyada la idhaahdo ayaa waxay leeyihiin nolol kale ma jirto tan haddaanu ku jirna adduunye mooyaane waa inkaar lilbachi de in geerida ay nololi ka dambayso ayay dafirayaan yamuutu qowmuna wayaciishu aakharuun qaar baa dhimanay kuwa kale waa noolanaya wamaa hama macaadun walaa qiyaama in laysu soo saarayo iyo qiyaamo iyo xisaab iyo jaza iyo waxaas ma jiraan wamaa yuhlikunaa ay yufniina ilaa maru layaali walayaam habeenada iyo maalmahana dhaafayun baana dhamaynaya oona halaagaya iyo tuul lcumr ibnu jariir wuxu uhi raximah اllah waqala haulaءi اlmushrikuun yaqulu tacala dikru waqala haulaءi اlmushrikuun aladina taqadama khabaruu canhum ma xayaat ila xayaatuna dunya noolil ma jirta nolosheeda addunya mooyaane alati naxnu fiiha laa xayaata siwaaha takdiiba minhum bilbachi bacda almamaat in laysu soo saari doono nolosha nolol ay ka dambeyso ayay diidayiin marka waqaaluu damiir baa ku jira soo maha wowdaas damiirkaasi cidduu u noqonayo waa la isku khilaafay culamaau tafsiir qaarkood waxay idhahdeen raajicun ilaa jamiici kufaari lcarab gaaladii carbeed oo dhan buu u noqonaya hada fi ishkaal kuwo kalena waxay yidhaahdeen waa raajicun ilaa sinfin minhum dhammaantood u noqon maaye qoladii addahriya la odhan jiray almunkiruuna lilbacth almuctaqiduuna ana dahra almutasarif fi lkown buu noqonaya ile kufaar lcarab qaar baa aaminsana almutasarif fi lkown inuu ilaah yahay sooma soo waadix ma markaa sida saxiixiina waa qowlka dambe oo a kuwii aaminsanaa inuu waktigu adduunyada ku tasarufo yahay aladi yuxyi wayumiit isla markaa bacfigana diidanaa ayuu damiirku u noqonaya ولهذا وxu uhi shekh سليمان بن عبد اللahi qلت والظاahiر أن المشhرiكيiنa نوعاn أحadهma mن يعتقد أن الدهر هو الفاacل فيصبه لذلika فهؤلاءi هم الدهرية مشhrikiintu laba nooع bay ahaayeen qaar aaminsanaa caalamkan ba cidda maamushe wax nooleynaysa wax dilaysa khayr keenaysa shar keenaysaa inuu waktiga yahay waa الدهرية kuwaas الثاني mن يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شhريكa لh marka lagu dhaahdo yaa idin abuuray odhanaya allah yaa idin arzaaqa allah man yuxyi wayumiit allah walakin yasubuna dahra lima yajri calayhim fihi min almasaaib walxawaadif marka waktigu inuu yahay ka caalamka maamula haddaanay aaminsanayn maxay u caayaan dee sababtii labaad bay u caayaan oo inuu yahay maxalu lilxawaadith walmasaaib fayudiifuuna dalika ilayh min idaafati shay ila maxalihi laa lأnahu cindahm faacilu lidalika namuutu wanaxya saynu sheegnay waxaa la ihi taqdiim iyo taakhiir baa ku jira oo macnuu waxa weeyaan naxya wa namuut adduunyaan ku noolayna kadibna waa dhimanayna waana qira'atu ibnu mascuud in naxyada la horeysiiyo waxaa kaloo la yihi namuutu wanaxya macnaheed waa yamuutu bacduna barhkayaa dhimanaya wayaxyaa bacdu mina kuwo kalena waa noolaanayaan oo waa dhalanayaan waqiila almacna allahu khalaqana amwaata uma axyaana ilaahay baa anagoo aan nooleyna nooleysiiyey na abuuray anagoo noolayn nabiy llaahi aadam samaynta jirhkiisa iyo nooleyntiisa teebaa horreysay samaynta jirhkiisa isagoo nooleyn baa la sameeyey horta kadib baa ruuxda lagu afuufay soo ma taana waa lagu fasiray samcaani baa sheegay aqwaal fi laaya wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuud ilbaab أن fiiha أن dahriyiin kaanuu yasubuna yansibuuna alxawaadid ila dahr walada dahriyiinta la yidhaahdaa dhacdooyinka waxay u tiirin jireen waktiga oo waktigaa caalam ku tasarufay odhan jireen faidaa waqaca fiihi maa yakrahuuna sabowhu waktiga dhexdiisa markuu dhaco waxay dhibsanayaan ay karahaysanayaan waktigay caayiye faman saba dahra faqad shaabahahum qofka waktiga caayaa iyaguu shabahay oo muxuu ka shabahay fi na fi nisbati alafcaali ilaa gayr اllah in waa wixii ilaahay uu sameeyey ilahay cid aan ahayn uu nisbeeyey wasabu dahri wاtashabu biahli اbaili fi nisbati alafcaali ilaa gayr اllah wasab اdahr inuu afcaashii ilaahay sameeyey cid kale uu nisbeeyey oo waktiga ah iyo waktiga inuu caayibu ka shabahay wtashabuh biahli baili muxaramun marka ayaddu maay saasay ku tusisay sabu dahri inuu yahay xaaraan sabu dahri inuu yahay ficlu kufaar wlmushrikiin ayaa aayaddu sheegtay soo ma aha way ishaartay dee si cad umay sheegine oo markay yidhaahdeen waktiguba waa ka waxa weeyaan halaagaya ee na dhamaynaya isla markaana ay sugantay dhaqankoodu inuu ahaa inay taa awgeed waktiga caayaan dee aayaddu waxay tilmaamaysaa dhaqankoodu inuu ahaa in xawaadida waktiga loo nisbeeyo sababta awgeedna waktiga la caayo markaa qofka waktiga caaya walow isagu yaanu aaminsanaanin waktigu inuu yahay ka wax abuuraye wax samaynaye dee kuwaa weekaaday uu shabahay labadaa waji aanu sheegnay inuu ka shabahay in kuwaa la isku shabahaana ma banaana wajdilaalaha isagoo sheegaya sheekh sulaymaan wuxuu yihi almutaabaqatu daahiratu lianna man saba dahra faqad shaarakahum fii sabihi kuwaa maxaa lagu yaqaani waktiga inay caayaan soo ma dee wuxuu la wadaagay caydii waktiga wain lam yushaarikum fi lictiqaad waxay aaminsan yihiin oo ah waktigu inuu yahay ka wax abuura ka wax nooleeya ka wax dila ka caalam yaanu la wadaagin hadduu taa la wadaagana de waa iyagoo الdliil الثاني qala في الصحيiح waxaa ku sugan can abi hureyra laga wariyay can النabiyi slى الlaه عليه waslم qaal inuu nabigu yihi qaala الlahu taعalى ilaahay wuxuu yihi waa xadiiث الqudس yuؤdini بnu aadam ina aadam wuxuu ku hadlayaa ama uu samaynaya waxaan karaahiyeysanayo hooy iska ilaali wuu idhibaya dhibaya iska ilaali yasubu dahra waktiga ayuu caayaya wa ana dahru kan uu caayayaana ee isagu uu isleeyahay waa waktiga waa aniga waktiga muxuu caaya xaaminsan inuu isagu wax sameeyey soo ma isagu wax abuuray khayr keenay shar keenay caalamka ku tasarufay markaa kaasi waayo sifaadka iyo afcaasha alih waayo marka macnu waa ana dahru macnaheed waa maxay kanuu isagu caayaye waktiga wuu haystaa waa aniga waxay ka dhigantay dee adigoo yidhaahda hebel wuxuu caayayaa reer hebel reer hebella waa aniga macnaheedu miyuu yahay magacayga reer hebela macnaheedu waa maxay ninkani waxba ma oge yaana eh, eh, reer hebelka uu caayayaa waa aniga un ayib waana inuu iman doono waana dahru macnaheeda sidaanu sheegnay waa loo macneeyey waa min baabi xadfi mudaafna waa la yidhi wa ana khaaliqu dahr ama ana saaxibu dahr ama ana almutasarifu fi dahr in xadfu mudaaf meesha uu ku jiro oo mudaafkii la xadfeeyo mudaaf ilayhiga maqaamkiisii la taagay qraain tusilaysana xadiidka way ku jirtaa sauqalibu leyla wالnahaar wa fii riwaayati laa tasubu daar waktigaa caayina faina allaha ilaahay huwa dahr waa ka waktiga aada moodeysaan kuwiinan caayiyo waktigan aada caayeysaan waxaan aada u caayeysaan ka sameeyey waa ilahay subxana watacaala marka xaqiiqatan ilahay baad caayeysaan idinku waktigaad caayeysaan baad isleediin lakin yaad caayeysaan ilahay baad caayeysaan <coughs> صaxiix ay fi saxiix الbukhaari wa muslim bukhaariya muslim ba xadiidka way wariyeen qaala lahu tacala taas waxaad tusinaysaa inuu xadiid اlqudsi yudir ibna aadam ay yulxiqu اlأdaa bi aladana maxaa halkan looga jeedaa ismaacuhu maa yakrahu yani yusmicuni wuxuu maqashiinaya ma akrahu walaa yalzam minhu he الdarar masala haddaba jirta yudir ibna aadam halkan adiya tacadigii oo a karaahiyeysigii rasuulku yuu idaafeey u nisbeeyey bal ilaahay lo xadiidulqudsiy ilaahay yuu nisbeeyey isaga ilaahay isu nisbeeyey yudiinii waayo marka tacadigii ilaahay isaga isu idaafeeyey soo ma maslada meesha ku jirta waxa weeye culima waxay isku khilaafeen nisbatu taadi ilى اllah ma la odhan karo allahu yataأdaa min dalika ama min sifaati waxaa kamida ata'adi min almakruh wa maxalu khilaaf bayna اlculamaa aqwaasha culimada ee shuraax اlxadiid markaan akriyeyna waxaa u yaro muuqataa in qolooyinka diiday ee yihi nisbatu ta'adi ilى اllah ma banaana xadiidkuna waa majaaz oo yudiin ibn aadam macnaheed waxa weeyaan wax midkiin haddii lagula hadlo uu taadi ka samayn lahaa ayuu aniga igula hadlaya yudiin ibn aadam maxay ku macneeyeen qolada le taadi ilahay looma nisbayn karo wax midkiin haddii lagula hadli lahaa uu taadi ka samayn lahaa ayuu aniga ibn aadam igula hadlaya haddaad eegto nawowi qaadi ciyaad almaaziri alqurطubi halkaasay wada marinayaan taawiilka noocaasay wada marinayaan marka waxaad moodaa inaanay dararka iyo ta'adiga aanay kala saarin walihada bay diideen nisbaة التa'adi ilى اllah waxay dhahen allahu laa yataأdى min qowli walaa min ficli wma dukira fi xadiiثna waa majaaz wالtawasc fi lafظ o macnuu waa macna yudini waxa weeye yucaamilunii mucaamalaة tuujib اlأdaa fi xaqikum wuxuu igula dhaqmayaa shay midkiin haddii lagula dhaqmi lahaa adiye u keeni lahayd lakin aniga ii keeni mayso saasay ufasireen haddaad eegto shuraax xadiid badankoodu halkaasay mareen xata bnu xajar ومن أهل العلم من أثبت التأdي في حق الlah isla markaana yihi taadiga laa yalzam minhu darar iska ilaali oo taadiga waxaa looga jeedaa idaaga waxaa looga jeeda isaal lmakruh ilى اlgayr oo macnaheedu yudiini macnaheedu markaa muxuu noqonaya ys yusmicunii wa yucaamilunii bima akrahu ilahay subxana wa taala inuu wax karaahiyeysto soo qur-aankaba laguma sheegin dee taa miyay dhaafsiisantay taadigu taa miyuu dhaafsiisany wuxuu imaqashiinayaa oo igula hadlayaa ama igula mucaamaloonaya waxaan karhay walakin kariha lahum bicaafahum fahabatahum imise aayadood iyo imise xadiid baa lagu sheegay nisbat lkaraha ila llahi subxana wa tacala marka tanna waa lamidun culimada waxaa kamida taadiga ilahi subxana wa tacaala u nisbaysay sheekh sulayman wakadalik sheekh uthaymiin cuthaymin sheekh uliman fi sharxi kitaab الtawxiid min saxiix الbukhaari ibi laftiisu waxa weeyaan masalada waxbuu ka ishaaray fi mirqaati mafatix fi sharxi almasaabix ayib wa ana dahru macnaheedu waa maxay hal macnaynu sheegnay in la dhaha ana dahru macnaheedu waxa weeye ana aladi afcalu ma liajlihi yasubu linsaanu dahra anigaa ah ka samaynaya waxa insaanku daraadi waktiga u caayo maaha anigu magacaygu dahri yahay ama anigaa waktiga ah waktigu waa makhluuq taa waa la laisku waafaqsanya ilaahayna subxana watacala waa khaaliq khaaliq iyo makhluuquna labay kala yihin waana daaru macnaheedu waxa weeye waxaan qofkan waktiga caayaya waktiga u caaya ka samaynaya waa aniga kaasina waa usluub carabi oo macruufa weeyaan waxaa kaloo la yihi waa bxadfi mudaaf macnu waa ana khaaliq daar ama almutasarif fiiha almudabir lishu'uunihi culimadasaa tihi ka hore oo ah ana aladi afcalu ma liأjlihi yusabu dahru waxaa kamid ah almaaziriyu fi lmuclim bifawaa'idi muslim hadal cajiiba buu odhanaya ama qowluhu faina allah huwa dahru faina dalika majaazu wاdahru in kana cibaaraة can tacaaqub الleyl والnahaar watisaalihima sarmadan famacluum ana dalika kulu makhluuq dahrigii haddii looga jeedo habeenkan iyo maalintan soconaya isweydaaranaya famacluum ana dalika kulahu makhluuq waxaa la garanaya inay kuwaasi makhluuq yihiin wa ana axadu ajzaء اcaalam almakhluuqa qaybaa caalamkee makhluuqa mid kamid un falaa yastacu yakuna almakhluuqu huwa alkhaaliq oo anigaa waktigii oo maalintii iyo habeenkii oo toddobaadadii oo bilihii oo sanadadii ah oo dhici karta taas kuwaas waa makhluuq say u noqon karaan khaaliqa ta kale dee ku jirtaa uqalibu leyla wanahaar muqalibki iyo soo labama kala ah habeenkiiyo maalintii baan rogrogaa ka wax rogrogaya waayo man aladi yuqalib allahu subxana wa tacaala waman aladii yuqalab kala rogrogayaana waayo waa addahr waa azamaan marka labay kala yihin waa tan haddaba wainama almuraad anahum kanuu yansibuuna alafcaala ligayr اllahi subxana watacala jahla bikowni caza wajala khaaliqa kuli shayin wayajcaluuna lahu shariika fi lafcaal ujeeddada waxa weeyaan buri waxay ahaayeen kuwa afcaasha ilaahay ilaahay cid aan ahayn kuwa u tiiriyo jahli awgeed ay jaahilkii ilahay inuu shay walba abuuray wayajcaluuna lahu shariika fi lafcaal waktiga ilahay bay shariik uga dhigayeen soo ma in wax nooleynayo wax dilayo caalamkan maamulayo khayr iyo shar keenayo faunk faunkira calayh ama faankara calayhim ilahay arrintaasu ku inkiray wa araada ana aladii yushiiruuna ilayh bianahu yafcalu hadi afcaal huwa allah anoo khaldantii weyaan macanuhu ka afcaashan samaynaya waa ilaahay waana daaru markaa macneed waa sida waxaanaad waktiga u caayaysaan ka samaynaya waa aniga jalat eh, eh, qudratuhu laysa huwa dahr wa hada kama low qaala qaa'ilu alqaadi fulan qatala fulan azani qof baa wuxuu yihi qaadigii hebel hebelkii zinaystay buu fayaqul aakaru asharcu qatalahu mid kale wuxuu leeyahy sharcigaa dilay marka macnaheedu miyuu noqonayaa qaadigaasaa sharcigiya ya ama qaadigaasaa magaciisu sharcigiya miyuu noqonaya waa sidan oo kale ana dahruna waa saas oo kale lam yaqtul qaadi aw yaqulu asharcu huwa alqaadi buu odhanaya sharcigaa qaadiga ah macnaheedu ma waxa weeyaan sharcigii ilaahay soo dejiiba waa qofkan garsooraha laftiisa maya ee macnuu waa maxay macnuu waxaan aada qaadiga ku haysato cidda xukuntay xaqiiqatan waayo ya markaa sababta qaadigii sharci loogu magacaabay waa ta sababta ilaahay lafdu dahri loogu ilaaqayna waa waxaanad waktiga daraaddi u caayeysaan ka sameeya xaqiiqatan waktiga maaha waayo oo allahu subxaana wa tacaala aw yaqul asharcu alqaadi wainama yacni anahu yajib idaafatu shay ilaa ma huwa alaslu fiih yani maxaad qaadiga ku haysataa wey waxaan sharciga xukuma e sharciga de u nisbee aw itanbiihu ama ujeedada waxa wey in lagu baraarujiyo qofka calaa galat ilgaa'il wa irshaadi limawdici sawaab idana bihi anahu khafiya can marka qowlkaasi wuxuu leeyahay ana dahru macnaheedu waxa weeyaan yanaa xaqiiqatan waxaanaad afcaashanaad waktiga u nisbeynaysaan cidda samaynaysa waa aniga macnuhu waa sidaas qowlka kalena waxa weeyaan in la idhaahdo waxbaa xadfan isna khaaabi baa ku sheegay fi calaam اxadiiث qowlu ana dahru macnahu ana saaxib dahr wey waktiga anaa iskale wmudabir اumuur alati tansibunaha ilى dahr ibn xajar laftiisuna waa sheegay ana almuraada bqowli ana allaha huwa dahr ay almudabir lumuur ana dahru macnaheed waxa weyaan anaa arrimaha maamula ee aniga waktiga laftiisa maha macno ثانiha أنه عalى xadف مضاaf صاaxiب الdهر ثالثha التqديr مqلب الdهر ولذلika caqبه بqول bydy الleyل والنهاar masألe kale hل الdهر اسم min أسmاء الlah in allah huwa dahru iyo ana dahru ma laga qaadanaya addahru in magacyada ilahay uu ka mid yahay laba qowl bay culimadu isugu khilaafeen khilaafka waxaa sheegay shekhu islaam ibnu taymiya majmuuc lfataawa mujaladka labaad sabxada afar boqol iyo saddex iyo sagaashan oo falinnaasi fi lxadiidi qowlaani macruufaani liasxaabi axmeda wagayrihim axaduhumaa wa qowl abi cubaydin waakar culamaa أن hada الxadيiث kharaجa الكalaamu fiihi liradi ma yaqul أهل الجاhiliyati وman أشbahahu marka laba qowl ahlucilmigu leeyihiin ayuu sheegay qowlka koowaad oo akarku ay ku tegeen oo qowl imaamu axmed oo asxaabihina ah waa in la idhaahdo addahru laysa min asmaa illah addahru magacyada ilahay ka mid maha bal qaadiciyaad aada buu inkiro wuxuu yihi dakara man laa taxqiiqa lahu ana dahra ismu min asmaa illah wahada jahlu min qaa'ilihi wadariicat ilى mudaahaati qowl dahriyati wاlmucaila dahriyada qowlkoodii buu qofkaasi wadadii uu ku shabahaya buu maray wاlmacnى fima taqadam wayufasirhu اxadiiث اآakharu nafshu bqowlih fainii ana dahr uqalibu leyla wanahaarahu leylah wanahaarahu wakadalika alqaadi abu yacla fi ibطaalaat tawiil culimo badan baa markaa aada u inkirtay la haha addaar waa min asmaa illah waxaanay u inkireen le asbaab sababta koowaad ee u inkireen waxa weeye in la haha ana siyaq alxadiid watarkiiba yadulu cala ana maqsuuda bihi bayaanu tadbiir illahi lilkown xadiidkan siyaaqiisa iyo habku ereyadiisu iyo jumladiisu ay isu saaran yihin tusin maayo addahru inuu yahay min asmaa illah oo hadalkan ilaahay uu ugu hadlay xadiidkan ku jira si uu dadka u baro ana dahra min asmaa'ihi siyaaqiisa iyo tarkiibkiisa wuxuu tusinayaa in la caddeeyo ilahay inuu yahay ka caalamka maamula walaysa maqsuud bihi an yatasama allahu bihada lafd hada hada usul macruuf fi lugat اlcarab saynu sheegnay yqul rajul ana اqabilaة walaa yaqsid ana smahu اqabiila wainama yaqsid ana mudabir shuuniha madaxweyniba tusaale ahaan ayaa wuxuu yihi ana somalilan macnaheeduma waxa weyaan magacayga somalilan la dhahdo waa maxay macnuu ka maamulo somalilan baana ana daaruna waa saas oo kale ama anigaa bu i tusaale ahaan jazaair madaxweynaheedi baa saa yidhi macluumaha magacayga jazair la hahda ee jazairka maamula waa aniga wa ana waa saas oo kale arinka labaad waxa weeye low kana dahru isma min asmaa illahi laka mushrikuun musiibiin kuwii yihi wamaa yuhlikuna ila dahru soo kuwa saxsan may ahaadeen ya haddii la haha dahru waa min asmaa illah wamaa yuhlikuna ila dahru oo de ilaahaya ilahay magaciisi bay sheegeene musiibiinna maaha oo de ilahay baa dhaleeciyey arinka saddexaadna asma llahi kulaha xusna asmaada ilahay dhammaanteed waxay koobsanaysaa sifaatu kamaal adahruna waa ismun jaamidun wey magac jaamida oo calam un ah wasfi aan koobsanayn oo laa yaxmilu macna aladi yusafu bianahu axsan macna axsan lagu sifeeyo ma xambaarsana waxayna leeyihin falaysa min asmaa illah qowlka labaad culimada ku tagtay waxaa kamida wuxuu odhanaya waa ismu min asmaa ilah addahr waayo muxuu ku macnaynaya markaa ma wakti buu ku macnaynaya addahr la socdo qof kale addahr waa ismu min asmaa ilah addahru wakti ku macnayn maayo e muxuu odhanayaa addahru macnaha waa alqadiim اlazli oo addahru wuxuu la mid yahay huwa alwalu wاlaakhiru alawaludaasuu la mid yahay buu ley so min asmaa illahi alawalu ka mid maaha addahruna waa bimacna alawal ma odhanayo addahru waa magac magacyada ilaahay ka mid ah oo macnihiisu waktiga yahay ma odhanayo iska ilaali masladaas tanabah addahru waa maxay buu odhanayaa waa alqadiimu alazli huwa alawal walaakhiru macnihiisoo kalu leeyahy bu leeyay lihada wuxuu leyahy shekh islam ibn taymiya wاlqowl الثاني qowl nucaym bn xamaad وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي ورووا في بعض الأدعية يا داهر يا دهير يا ديهار وهذا المعنى صحيح in la idhaahdo ilaahay waa qadiim azli oo waa alأwl wاlآakhiru waa macno صح dee qur-aankaaba taa tusiyey iyo xadiidkuba لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى dahرا لakiن macnaha lafdiga dahri magac ma looga dhigi karaa بkuli xaal نزاaciyo marku taasuu ka taagan yahay iبن xaزم laftiisu wuxuu ka mid yahay qolooyinka yihi الdهر waa اسم min أسmاء الlahi سubحaanaه وتaعالى لهذا ba sheekh سulayman بن cabd للaahi wuxuu yihi markuu riwaayaadka xadiidka keenay wa ana dahru macnaheedu inuu yahay anaa waktiga maamula oo ku tasarufa riwaayaadka tilmaamay markuu keenay ba wuxuu odhanaya faqad tabayana bihada khaطأ bni xazmin fii caddihi dahra min asmaء ilahi الxusnى wahada غalط faaxishu bu ohanaya in adahru magacyada ilahi lagu daro walow kana kadalika lakana اladina qaluu ma yulikuna ila اdahru musiibiin wasaxsan bay ahaan lahaayeen waay marka sida صaxiixa ah masalada dee khilaaf baa ku jira sida صaxiixa jamaahiir اculamaa ku tageen addahru laysa min asmaa illah xataa haddii macno saxa looga jeedo oo looga jeedo ana allah huwa اlأwl wاlآkhir wجه dilaalat الxadيث calى maqsud اbab kaale ana fiihi الnahyi can sab الdahr xadiidka waxaa ku jirta in la diiday waktiga in la caayo watasmiyata dalika watasmiyatu baynu mise wa tasmiyata ana fiihi الnahya can sabi الdahr watasmiyatu mise wa tasmiyata tasmiyatu watasmiyata ana fiihi الnahya anada ismkeedii mayso annahya ma jaari majruurka waxay ku tacalluqaan khabarkeedii wa tasmiyata wowda waa walcad tasmiyata halkay ku cadfantay annahyi bay ku cadfantay oo isamka ano oo mansuuba soco أن فيه النهي عن سب الdاr وتسمyة ذلiك وأن فيه تسمyة ذلiك إيdاء in lagu لله وإيdاء اللahina waa محرم qال فيه مسائل الأولى النهي عن سب الdهر نبgu وu lا تsب الdهر الثانية تسمyته أdى لله مagacaabista lagu magacaabay waktiga caydiisa أdى للahi lagu magacaabay oo يؤdيn بن آadم sب الdهر الأdاna waa maحay alada waa maxay haye isaal اlmakruh ilى اlgayr ahara fiihi am lam yuahir athaalidata aلtaamul fiirsashada intay loo fiirsado fii qowlihi faina allah huwa اdahr oo markaynu ufiirsanina maxay noo soo baxay inaanu macnuu ahayn ilaahay baa waktiga ah waktigu de waa makhluuq marka ama waktigan makhluuqabaa ayaa ilaahay noo ah oo rabbiga caalamkan abuure maamulo ah ee cibaadada xaqa u leh maya taasi waa bail e macnuhu yahay waxaanaad waktiga ku caayeysaan ka sameeyaa waa aniga ama inay mibaab baab mudaaf tahay riwaayadkuna waa u markhaati furaya oo xadiidka waxaa ku timi inuu ilaahay yihi biyadi almru arinka caalamka anu gacanta ugu jira uqalibu leyla wnahaar riwaayadda axmed fii musnad axmed ku jirta waana صaxiix laa tasubu dahra fain allah caza wajala qaala ana dahru alayaamu walayaali ujadiduha wa ubliha habeenada iyo maalmaana cusboonaysa kuwo cusub keena kuwii horena baaliyeeya wa aati bimulukin bacda muluk boqorro horaan meesha ka saara iyo madax kuwo kalena waan keenaa marka la idhaahdo in allah huwa daar ama ana daar macnaheed waxa weeye mudaafkii baa xadfan o ana khaaliq الdahr ama saaxib daar ama almudabir lishu'uun daar almutasarif fiih riwaayadkaasina waa markhaati furaya qoladii ashcariya halkan ay kuusoo fadhiyaan iyo kuwii kale sifaadka ilaahay awili jirayba waxay ku leeyihiin in badan baa ta'wiil ka murmayseen soo idinkaa maanta ta'wiilkii sameeyey oo markaanu nidhaahna anagu wajaaa rabuka waa min baabi xadfi mudaaf wa jaa amru rabbika weeyaan soo idinkiina qabsan jiray soo idinkan maanta idinkule eh, ana dahr waa min baabi xadfi mudaaf o ana khaaliq dahr almutasarifu fiihi weeyi ma lfarqu baynana ma ljawaab maxaa idinku jawaabi idin isdhiibi gacma idin taagi aye maxaa idinku jawaabi laa tadhab ilaa hada mujarad waxaad ka jawaabtaa taawiilkaad diidaa uruqu taawiilkan waxaa kamid a ah in la ha hadalka waxbaa ka xadfan haddana ana dahru iyo in allah huwa dahru taawiil baad ku samayseen waxbaa xadfan baad tidhaahdeen ma aljawaab maxaa ku jira jazaaka allahu khayr kuu soo noqonaya haye tafadal aad su saaxiibkaana yidhi maasha allah saxiix aada waa in la idhaahdo waliba dee faahfaahin badal ku yira ba waa in la idhaahdo taawiilku horta waa maxay taawiilka u cinda almutaahiriin waa sarfu lkalaami can daahirihi ilaa gayri waa hadalka sidii markiiba qofka maqlaa uu ka fahmaye luqadana garanaya si aan ahayn in lagu fasiro soo saamaa taawiilku wa ana dahru ma ladii yatabaader ilaa dihni linsaan inuu ilaahay dahriga yahay soo ma waa dahru min asmaa illahi wey ayib marka tawiilku hal kulhu madmuum sarfu kalaami can daahiri dhammaantii madmuum ba ataa amr llahi bal macneeya ataa amr llahi falaa tastacjiluu fi awali suurati annaxl ma macnaha yaa macnaynaya ataa amr اllahi falaa tastacjiluu yaa macnaynaya haye wuu yimiba falaa tastacjiluu marka macnaheeda maxaad u yimi wax yimi baa la odhanaya degdegsan marka maadigii baad mudaaric u fasirtay soo maa waayo maxaa kuu kalifay inaad ficilkan maadi mudaaric ku fasirto weli ma iman ma de aayadda daliil ka soo saarta ataa wuu yimi khalaas waa maadi markan la hadlayo horteed buu yimi asalka macnihi soo saama wuu iman doonaa bad hadda ku fasirta maxaa u daliila falaa tastacjilu soo ma marka taawiil oo dhan ma diidanin in lafdigii lagu fasiro yana ah, daahirkiisa si khilaafsan waxaynu diidanay taawiilka bilaa daliilka ah ayaynu diidanay taawiilku hadduu daliilaya saasaynu ogolno ataa amrullaahi arrinka ilaahay baa iman uu iman doonaaye falaa tastacjiluha degdegsanina taawiilka markaa xadiidkan ahlu suna ay ku sameyen waa min hada albaab waa taawiil markaa daliil cuskanaya oo daliilku waa maxay daliilku waxa weeyaan riwaayaadka o dhan waxaa ku jira oo uqalibu leyl wanahaar biyadiya leyl wanahaar oo ana dahru waxaa fasiraysa hadalkaa kale ayaa fasiraya inuu macnihiisu yahay ana mutasarif fi dahr uqalib leyl wanahaar baa fasiraysa iyo biyadiy leyl wanahaar ayaa fasiraysa culimada sheegtay waxaa kamid a alqaadi abu yacla fi ibaali tawiilaat wuxuu leeyahay alqaadi abu yacla fi ibaali tawiilaat juska kowaad saxa saddex boqol labiy todobaatan waqad dakara sheikhuna abu cabd illahi hada اlxadiiثa fi kitaabi waqaala laa yajuusu an yusama allaha dahra in adahru ilahay magac looga dhigaa ma banaano walamru calى ma qaalahu buu odhanaya abu yaclى baa leh sidaa sheekh iyagu yihi weeyaan arrintu لأnnahu qad ruwiya fi bacdi alfaadi hada الxadiiث maa manaca min xamlihi calىa ظaahirihi xadiidkan alfaadiisa qaarkood waxaa ku yimi wax diida in daahirkiisa lagu xambaaro saabta daahirkiisa looga leexiyey waa ereyada kale biyadiya leyl wanahaar uqalibu leyla wanahaar taasaa keentay in la hahdo ana dahru macnaheed waxa weeyaan khaaliqu dahr ama saaxibu dahr ama almutasarif fi dahr almudabir lishuuri sifaadka kale maxaad u awili weydeen baa timi soo maaha walam yarid fi gayri min akhbaari sifaati maa dala calaa sarfi can daahirihi oo wixii shareecadu ay daahirkiisa u daysay ee aanu la socon daliil tusinayo daahirkiisa inaan loo jeedine macno kale loo jeedo u udeynayna wixii shareecadu ay noo sheegtay daahirkiisu inaanu maqsuud iyo muraad ahayne macno kale looga jeedana macnaha kale shareecadu ay noo sheegtay in looga jeedo ayaynu ku fasirayna wanatabicu fi kuli minhumaa asharc waadix ma walam yarid fi gayrihi min akhbaari صifaati ma dala calى sarfi can ظaahirihi falihada wajaba xamluha calى ظaahiriha mar haddaan daliil loo haynin daahirkeeda ka leexinayo macno kale ku fasiraya oo luq ahaan laga raajaxsan yahay daahirkeedan u daynayna wadalika anahu ruwiya fiihi yu'din bna aadam yasub dahr wa ana dahru biyadi اlamru biyadi اlamr waxay tusinaysaa wa ana dahru macnaheedu inuu yahay khaliq dahr ama almutasarif fi dahr uqalib leyl wanahaar wafii lafdin aakhara liya leyl wanahaar ujadidu waubli waadhabu bimuluki waati bimuluk fabayana ana adahra aladi huwa leyl wanahaar khalqu lahu wa biyadi maxaa kutusiyey adahru oo habeenka iyo maalinta iyo waktiga ay inuu abuurka ilahay kamid iyo ilahayna gacanta ugu jiro wa yujadidu wayublih famtanaca an yakuna isma lahu waay iswaadix ma qala fiihi masaail alula anahyu can sabi daar athaalidatu ataamul fi qowli fain allah huwa daar taamulkaana maxaynu ku ogaanay ana macnahu ana allaha muqalibu daar wamusarifu walaysa macnahu ana allaha huwa daar wayo oo qolada le addaar waa min asmaa illah maxay odhanayaan iyagu addaaru maxay ku fasirayaan waktiga soo ma ilahay baa waktigaa bay odhanayaan e tafadal maxay odhanayaan waa maxay alqadiim lazli alأwl wاlaakhir macnihiisu weeyaan bay odhanayaan alraabicatu anahu qad yakunu inuu hadalku ahaadaabaa dhici karta saban cay walow lam yaqsidu qofku caybayaan uula qasdiyine oo qofkan imika yidhi waktiga wax ka sheegay inuu cayn ula qastiyey in kale lama kala qaadin bu leyay lakin masalada nadar baa ku sugan nadarkan waxaa sheegay sheekh bn cuthaymiin oo wuxuu leeyahay musanifku yu-diin ibnu aadam yasubu dahra un bu ihi ilaahay ibnu aadam waxaan karaahiyeysanay maqashiinaya waktigu caaya inuu cayda waktiga uqastiyey in kale lama kala qaadin bu leyahy lakin waxaa fiicnayd inuu idhaahdo inuu adiyat ullahi u qastiyey iyo in kale lama kala qaadin saasaa sax ahayd annahu qad yakunu mudiya lilah wain lam yaqsidhu qof ilaahay wax makruha maqashiiyey ama tusay ayuu qofku noqon karayaanu adiyo ilaahay ula qasdiyin be waayo yasubu dahra ficilka mar haddii si go-an loogu nisbeeyo faacilka inuu qasdi la socoy tahay tusinaysa ilaahayna sabiga yuu unisbeeyey ina aadamkiibu unisbeeyey yasubu dahra mar hadduu ficilka u idaafeeye taasi maxay tusinaysaa wuxuu uqasdiyey inuu yahay sabu dahri de wuu uqasdiyey walficlu laa yudaafu ila liman qasadahu marka halkan uu leeyahy anahu qad yakunu saban walow lam yaqsidu waxaa ka fiicna inuu ihahdo qad yakunu iidaaa lilah wain lam yaqsidu hadalka ama ficilku idaa lilahi buu noqon karaa idaa llahiba yaanu qastiyni laakiin in la yidhaahdo sabi buu noqon karaa sabiba yaanu qastin intaas xadiidi kuma jirto oo sabiga si go-an baa loogu idaafeeyey ibni aadamka taasina waxay tusinaysaa inuu yahay sabi uu uu qastiyey waayo oo qofka tusaale ahaan af aanu garanahayn ku hadla oo dabeetana cay erey caya baa loo dhiibay qofkii deetana ereygii buu cid ku yidhi isagu cay ugama qastin ah. laakiin kan waxaa la yihi yasubu dahra ficilkii baa si jazbiya loogu loogu nisbeeyey allahu aclam salى اllahu alى nabiyina mxamed